waslamaan xadiidka muttafaq weye abu hurayrana warinaya xadiidkaas bukhaari iyo muslim xadiid ku ayib wa qaala abu hurayra wuxuu yihi nebigu wuxuu ku yihi salawatullahi wasalaamu caleyh man ascadu annaasi dadka ninka ugu liibaan badan yuu yahay bishafaacatiga ergadaada ergadaada ninka ugu nasiib badan dadka kee wey inuu shafaacadaada galo maalinta qiyaamada nebigow oo uu ku darmado addoommada kuwaad u shafaaco qaadayso ninka ugu nasiib badani kee weye dadka u fiirsa nabiga salawatullahi wasalaamu calayh muusa dhihin ninkii qabriga iga yimaada iyo ninkii isoo barya iyo ninkii isoo tuuga iyo ninkii isku soo kayhalleeya iyo ninkii siyaara ii bixiya iyo ninkii mawlid ii sameeya ma odhanin nebigu salawatullahi waslamu caleyh qeexidiisa u fiirsa shafaacada nebiga maxaa lagu musaystaa salawatullahi waslamu caleyh qaala nabigu wuxuu ihi salawatullahi wasalaamu caleyh man qaala ruuxii yidhaahda laa ilaaha ila allah mid xaq lagu caabudo ma jiro alla mooyaane khaalisan isaga oo tiraya min qalbi qalbigiisa ka tirayo wax kale aan ku barxaynin ninkaasaa ergadayda ugu nasiib badan buu nabigu salawatullah waslamu aleyh dadka kaasa ugu dhow u jirta nebigu muxuu ku gaxay ergadiisa maxaa lagu helaa tawxiid baa lagu helaa laa ilaaha ila oo laga run sheego ilaahay kayrkii oo laga go-o alle keligii oo lagu xidhmo ayaa shafaacada nebi maxamed lagu helaa salawatullahi waslamu caleyh laakiin maanta haddaad a oo macnaha waxa ishfac lii yaa rasuul allah oo maantoodan aad u qaaddo macnaha waxa weyaan abyaad iyo shicir u qaaddo oo caawo dhan aad kusoo jeedad u dhawaaqatahay waxaad istasteejinaysaa ergadii nebi maxamed salawatullah wasalam caleyh jahli ilahay inkaaraha ku rida jahli waxa la yidhahda bal meesha ay wax ka raadinayaan iyo shafaacada qaabkay ku raadinayaan yay shafaacadii ku waayahayaan saas waa nin isdaaweynayo sul isku dirayo tabtaasoo kaleeto shafaaco waxaa lagu waayaa shirki baa lagu waayaa ilaahay dayrkiiba wax la garab dhigaa lagu waayaa markaad ilaahay dayrkii nebiga garab dhigayso iyo alla subxaana watacala ama awliyadiisa garab dhigayso macnaha waxa weeye waxaad ka shaqaynaysaa sidaas shafaacada kuwaayi lahay bal inkaartooda inkaarta ku dhacda diir shafaacayna saa ku raadinaysa waxayna lugta ku hayaan siday ku waayi lahayeen macnaha saas wey man ascadu nnaasi dadka yaa ugu nasiib badan bishafaacatika ergadaada qaala nebigu wuxuu ihi man qaala ciddii tidhaahda laa ilaaha ila allah maxaa yeele nebigu ruux kasta oo muwaxid ah oo muslimiinta ka mid iyo mu'miniinta wuu ergeyn doonaa nebigu salawatullahi wasalaamu calayh khaalisan isagoo weliba ka barax tiraya min qalbihi qalbigiisa yacni qalbigaaga si barax tiran oo waxba yaraatee kaleeto uusan ku dhex jirin waa inuu mabda'a iyo caqiidadaasi ay ugu sugnaato oo ah cid kaloo la caabudi karo wax la weydiisan karo la aadi karo inaysan jirin alla mooyaane subxana wa sheekha hadalkiisa waa socda sheekh islam ibn taymiya xadiidkan dambe isaguna waa xadiis bukhaari baa wariyey abu hurayrana laga warinaya yani xadiidka man ascadu nnaasi bishafaacati lijahlihim ayaa waxaad arkaysaa markii masalan waxa weeye ay yani nusuustan oo kale meelay ka maraan markay waayaan ayaa axaadiis saxiixaynka ku jirtay marka qaarkood waxay iska odhanayaan waa daciif waa daciif bay iska odhanaya maadhow ii sheegayaan dhalinyartu nin ka mid xadiidkii aan soo marnay ee odhanayay yani waxa weye ninkii shahaadada tira oo nebi maxamed inuu addoonka ilaahay tira oo ciisa inuu addoonka ilaahay tira ee ku soo marnay inay bukhaari iyo muslim soo saareen yaa mid loo geeyey meeluu ka maro markuu waayey buu ihi xadiiskaasi waa daciif ma bukhaari iyo muslim buu ku yaalaya seebuu daciif ku yahay waa macnaha tadciifinoo hawaa ah wey wixii adiga uun a waxaaga ka hor yimaad dariishada kala dhaxw saas fa tilka midaasi ashafaacatu ee shafaacadii shafaacada marka nebigu iyo keyrkiiba ay samayn doonaan liahli اlikhlaaq dadka tawxiidka tawxiidka dadkiisa ayaa iskale biidni illaahi ilahay idankiisayna ku yeelanaya walaa takuunuu mana ahaanayso liman cid u ahaan mayso ashraka billahi ilahay cid kale la wadaaji addoommada ilaahay ciddii wax ugu daraay oo shirki ku dhacaay waxba ka heli maayo shafaacada iyada wa xaqiiqatu xaqiiqadiisu waxa weeye ana allaha alla subxaana watacala macnaha shafaacada xaqiiqadeedu qeexaya ana allaha alla subxaana watacaala huwa isagu alladii midka wey yatafadalu ku tafadulaya calaa ahli likhlaaq tawxiidka dadkiisa ayuu ku tafaduli alla subxaana wa tacaala isagaas dheeraadkaa siinaya fayaqfiru lahum ilaahay markaasuu u dembi dhaafi dadkii ahlu tawxiidka ahaa biwaasitati ducaa'i man ruuxa baryadii oo adina ugu idmay lahu ilaahay uu u idmay yacni ayuu ugu dembi dhaafaya waasita macnaha waxa weeyaan ruuxaas ilaahay uu u idmay ee uu yidhi iweydii inaan hebel u dembi dhaafo kaas beryadiisaa loo marayaa dembidhaafka kaa loo dembi yani waxa weeyaan kaas ducadiisa iyo baryadiisaa loogu dembidhaafaya kaa ilaahay u idmay subxana watacaala ayb fayakfiru lahu lahum ilaahay wuu dembi dhaafay dadka ahlulixlaaska biwaasitati ducaa'i man cid ducadii dhexdhexdhexaadkeeda iyo dhexdhexaysigeeda ama darteed cid beryadii darteed ayaa loogu dembi ciddaasoo adina lahu ilaahay uu idmay an yashfaca inuu ergeeyo ruuxa ducadiisa darteed ayaa loogu dambi dhaafaya macna maxaa isaga ducee loo yihi oo isaga maxaa ergee loo yihi maxay taa macnaha ku jira liyukrimahu inuu ilaahay maamuuso daraaddeed ayaa shafaacada loogu idmay oo wayanaala inuu gaadho almaqaama meesha almaxmuuda ee la mahadinayo meel la mahadiyana oo loogu wada mahad celiyo inuu macnaha waxa weye gaadho daraaddeed buu ilaahay addoonkan u shafaaca qaad u odhanaya oo duceeyo ergee loo odhanaya macnaha maqaamulmaxmuudkaas yacni nebigaa iskale maqaamulmaxmuudka weyn maqaamulmaxmuudka waxaa la yidhahdaa ruuxu markuu istaago ama la yimaado shay dadka oo dhan na manaafacaadkiisu wada gaadhaan sidaa daraaddeedna mahad loogu wada maqaamulmaxmuudka marka qur-aanku nebigu u sheegay salawatullahi wasalaamu calayh laakiin ruux walboo ergeeya oo erga sameeya oo ilaahay aakhare ugu ogolaado maqaam maxmuudu leey maqaamka maxmuudka laakiin kala sokeeya maqaamka maxmuudka nebi maxamed uu leeyahay salawatulli wasalaamu calayhi ninna ma gaari karo laakiin nin walba sabarkiisa iyo qadarkiisa iyo xigadiis la siiyey intay dhan tahay ayuu maqaam maxmuuda ku gaadhaya macana laakiin maqaamadu isku mid maaho isla meel maaha wey macana saas faashafaacatu ergada allatii shafaacadaasoo nafaha alqur'aanu qur-aanku uu diiday maa kaana waa wixii uu ahaaday fiiha dhexeeda shirkun waa shafaacada ilaahay addoommadiisa la garab dhigaye addoommada laga raadinaya laga dalbayo wey macana walihaada sidaa daraaddeed buu asbata wuu sugay ashafaacata shafaacadii ayuu sugay biidnihi ilaahay idankiisa shafaaco lagu qaado ayuu alla sugay fii mawaadica meelo badan buu ku sugay qur-aanka meelo fara badan bay ku soo aroortay shafaacada ku xidhan ilaahay idankiisa iyo fasixiisa iyo ogolaashihiisa inay jirto macna waqad bayana nabiyu sal ly sl nebiguna wuxuu caddeeyey annaha shafaacadaasi laa takuunu inaysan ahaanaynin oo aynan helaynin ila liahli tawxiid waliklaas dadka ikhlaaska iyo tawxiidka dadkiisa mooyaane cid kale inaysan helayninna nabigu waa caddeeyey salawatullahi waslamu caleyh oo hadalkii hadda aan soo marnay man ascadu annaasi bishafaacatika man qaala laa ilaaha ila allah mukhlisan min qalbihi xadiiskaasu nabigu ku caddeeyey sal alay slam fiihi masaa'il baabkan masaa'il dhowraa ku jirta alulaa masalada koowaadi waxa weeye tafsiiru alaayaat <clears throat> aayadihii la fasiro ayaa soo marnay <clears throat> athaaniyatu masalada labaad waxa weeye sifatu shafaaca shafaaca tilmaanteeda almanfiyati ee sharcigu diiday ilaa shafaacadu laba qaybood wey waxaa midna sharcigu ma ogola oo wax jira ma ah midna sharcigu waa ogolaya ta sharcigu diiday sifadeedu maxay tahay maxay tahay midaasi waa midda shirkigu ku jiro ashafaaca alatii fiiha shirku wa ahaaliatu masalada saddexaad waxa weye sifatu shafaaca shafaacada iyadana tilmaanteeda almusbatati ee sharcigu sugay waa midda shuruudeedii laga helay wey maanaa shuruuddii qur-aanku sheegay sunada nebigu sheegtay ta laga helay wey oo in labada ka shafaaca qaadiyo kaloo loo shafaaca qaadayaba inay muwaxidin yihiin ilaahayna idmo subxaana watacala oo fasaxo alraabicatu midda afraadi waxa weye dikru shafaacati lkubraa shafaacadii ugu weyneyd sheegitaankeeda wahiya shafaacada ugu weyn shafaacooyinka oo dhanna almaqaamu almaxmuud waa maqaamka nebi maxamed lagu mada mahadin doono sala allahu calayhi wasalam oo addoommada kulligood manfacadiisa ay wada gaari doonaan oo ay ku wada mahad celin doonaan macna waa midda macnaha addoommada maxsharka laga dareemin doono ee uu ilahay ka codsan doono nabigu salawatulli waslamu aleyh alkhaamisatu midda shanaad waxa weeye sifatu ma shay tilmaantii oo yafcaluhu sal alay sl nebigu uu samaynayo nebigu markuu ilaahay u tago ergadaa weyn uu doonayo inuu sameeyo qaabkeedu ugu dhaqmayaa taas sifadeeda iyadana waa la sheegay oo maxay tahay annahu isagu laa yabda-u inuusan bilaabay nebigu bishafaacati ergada markaba ku bilaabi maayo bal yasjudu wuusa sujuudi faidaa udina lahu markii loo idmo ayaa shafaca nabigu ayuu shafca nabigu ergeynaya salawatullah waslamu calayh xadiidkay ku cadda assaadisatu mas'alada lixaadi waxa weeye man ascadu annaasi biha man cidda ay tahay ascadu annaasi dadka ka ugu liibaan iyo guulaysi iyo nasiib badan biha shafaacada iyada yuu yahay waa muwaxidka wey ruuxii tawxiid la soo dheelmada oo ilaahay ula taga subxana wa tacala ninkaasaa ugu rajo fiican inuu helo ergadii nebi maxamed salawatulli waslamu caleyh iyo shafaacadiisa asaabicatu mas'alada toddobaadi waxa weeye annahaa iyadu shafaacadu laa takuunu ma ahaanayso liman cid u ahaan mayso ashraka billaahi ilaahay cid la wadaaji ilaahay iyo addoommadiisa ninkii isgarab dhigayo wixii ilaahay lahaa addoommada siiyaay shafaacada ma uu helayo saas way macna yani waa ilahay ohanaya falaa famaa tanfachum shafaacatu shaaficiin kuwa ergeynaya ergadoodu anfici mayso waxba u tari mayso gaalada way macna gaalada waxba ku intifaaci maayaano ergadooda ilaahay yeeli maayo subxana watacala ama iyagu ergeynayaan ama cid kaloo ergeysa waxba laga yeeli maayo saas weyaan allaahuma inuu abuu aalib yahay mooyaane ayb asaaminatu masalada sideedaad waxa weeye bayaanu xaqiiqatiha yacni shafaacada xaqiiqadeedii oo la caddeeyo oo xagee lagu caddeeyey hadalka shaekhulislaam ibnu taymiya wa xaqiiqatuhu markuu yimi ayuu cadeeyey oo waxa weeyaan waa fadli iyo tafadul horta ilaahay ka yimid oo addoommadiisa qaar ka mid ah uu ku maamuusay qaarkaa lagu maamuusayna ilahay baa u fasixi ka u shafaaco qaadayana ilaahay baa fasixi labadoodabana ilahay raalli waa inuu ka yahay subxana watacala xaqiiqadaas oo iyadana la cadeeyo hada wabilahi tawfiiq wasala allahuma wasalam cala nabiyina muxamedin wacala alihi wasaxbihi wasalam darsigu haddii alla yidhaahdo wixii darristu haddii alla ina gaadhsiiyo ka bilowda bacda alcasr buu noqon doonaa شخصي ذكى وحي قيل شريا إنسان قيل شرع صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد يقول المؤلف رحمه الله تعالى باب قول الله تعالى إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء وهو أعلم بالمهتدين وباب يهي qodahdii ilaahay subxaana watacaala uu yidhi inaka adugu nebiyow laa tahdii ma aada hanuunin kartid man axbabta cidaad jeclaysatay ama aada jeceshahay hidaayadiisa walaakina allaha allah seyahdii hanuunihi man yashaau ciduu doono wa huwa alle aclamu kii og weyn bilmuhtadiina kuwa hanuunsanna ilaahay isagaa og ayadaas ayuu baab u yahay macnaha waxaa inoo dambeeyey baabkii shafaacada uu kaga hadlayay iyo qeybaheeda maxaa banaan iyo maxaa bannaanayn calaaqada ka dhexaysa baabkan iyo kii hore waxa weeye maadaama uu soo sheegay shafaacada ilaahay keliyasa subxaana tacaala inuu leeyahay wuxuu ku xejiyey hidaayadana ilaahay keligii inuu bixiyo subxaana tacaala hanuuninta ilaahay baa iskale calaaqada ka dhexaysa midaas weye marka aayadda sabab nusuulkeeda dib buu ka sheegi doonaa xadiidka inoo soo socda ayuu ku cadayn doonaa hidaayada marka la leeyahay nebiga sal lla alay wasalam ma aad hanuunin karta ciddaad jeclaato waa hidaayada qaybteeda loo yaqaano yani hidaayatu tawfiiq waafajinta yani hidaayadaa laba qaybood ah in aada ruuxii wax u cadayso ood wax u sharaxdo ood xaqii u faahfaahayso hidaaya la yihahda hidaayada noocaasa nebigu salawatullahi wasalaamu calayhi inuu sameeyo awood buu lahaa isaga qayrkiina awood bay u leeyihiin oo masalan dadka culimada ah iyo ducaadda iyo dadka noocaas oo kale ah waa miduu ilaahay ku sheegay kitaabkiisa uu leeyahay wa inaka latahdii ilaa siraatin mustaqiim si toosan baa dadka ku hanuuninaysaa marka waa hidaaye nebiga loo sugay inuu samayn karo taa waxaa la yidhahdaa hidaayatu dilaala waa tusinta iyo cadaynta dadka xaqa loo caddeeyo mid la hidaayatu tawfiiq baa la yidhahdaa ilaahay keliya iskale subxana watacaala nebiguna ma awoodo sal alla alay wasalam cid kaloo ka soo hadha iska badaa taa macnaheedu waxa weeye waa midda aayaddani ay sheegayso waa in ruuxa mabdigii saxda ahaa qalbigiisa la geliyo oo xaqii qalbigiisa la qali la geliyo oo uu aqbalo oo uu qaato oo uu ku hanuuno ta noocaasoo kalea ah ilaahay baa iskale subxana watacala maxaa yeele qalbigay ka dhacdaa qalbigana ilaahay gacantiisa ku jiraayo ilaahay baa qalbiga maamula subxaana wa tacaala si kasta hadday xujad u caddaato waafajinta ilaahay haddaysan imaanin oo rabbi uusan ku waafajinin xujo kastoo caddaatay ku anfici mayso waxba tari mayso macna maadaama ilaahay tawfiiqi waafajintiisii ay meesha ka maqan tahay marka sidaas wey marka waxay kusoo sida xadiidka dambe inoo tilmaami doono nabigu sal alay waslam adeerkii abi aalib oo aada iyo aada runtii waxa weye uu ugu dadaalay inuu hanuuno ayaa lagu leeyahay hidaayadiisa iyo hanuunintiisa cidaad jeceshahay hanuunkiisa awood aada ku hanuuniso malihid baa laleeyahay nebiga salawatullah waslamu caleyh ilaahay baase ciduu doona hanuunin cidda hanuunka mudan in la hanuuniyo iyo ciddaan mudnaynna ilahay isagaa kala garanayo yaqaana subxaana wa tacaala marka hawl kuu taalla ma ah wey nebiga saasaa lagu leehay salawatulli wasalaamu caleyh baabu qawli illaahi tacala uu baab u yahay inaka adigu ow laa tahdii ma hanuunin kartid man axbabta ciddaa jeclaata oo nebigu ma gaal buu jeclaan adeerkii gaal buu ahay man axbabta maxaa loo yidhi macnaa waxaa laga wadaa man axbabta hidaayatahu mafcuulka meesha ka go-a yani hanuuninkiisa iyo hanuunkiisa cid aada jeclaatay ma hanuunin kartid ama jacaylka waxaa la dhihi karaa hadduu la yidhaahdo abu abutaalib naftiisa iyo daatadiisa ayuu jeclaana oo ayad saasay tilmaamaysaana waa jacaylka dabiiciga ah ee ruux uu waalidkii jeclaado oo kale ama gaal ha ahaado ama islaam ha ah taasoo kaleetana waa noqon kartaa baa la leeyahay ama waxaa la odhan karaa intaan laga reebin nebiga sal alay waslam gaalada jacaylkooda intaan la nahiyin ayay ahayd intaba waa lagu jawaabaa ta ugu fiican ma hanuunin kartid markaas ninkaad jeclaatay hanuunkiis walaakina allaha allah se yahdi man yashaau ciduu doono wa huwa alle aclamu isagaa bilmuhtadiin inta hanuunsanna ilaha isagaa garanay subxana watacala macnaa cidda hanuun mutaysatay iyo in wax la waafajiyo ilaahay subxaana xaqa la waafajiyo isagaa garanaya w wa fi saxiix saxiixulbukhaari waxaa ku soo arooray can bni musayab saciid ibnu musayab waxaa laga warinayaa saxiixana ku yaalay can abiihi wuu isaguna kasii warinaya saciid ibnu musayab ibnu xasnin ibnu abi wahbin ayaa la yidhaahda aabbihi ayuu ka warinaya musayab saxaabi buu ahaa xasni oo awowgii ah xataa saxaabi buu ahaa qaala wuxuu yidhi lamaa xadarat markay ku timid abaa aalib odaygii abuu aalibaa markay ku timid alwafaatu geeridii markay kusoo xaadirtay ayaa jaaءahu waxaa u yimid rasuulu lahi sal lay slm nabigaa u yimid wlxaal cindahu isagoo abu jahal agtii wlxaal cindahu cinda abi aalib abu aalib agtiisa isagoo ay joogaan cabdullaahi bnu abi umayata wa abu jahlin labadaa nini isagoo ay abu aalib la joogaan ayuu nebigu usoo galay salawatulli wasalaamu caleyh isagana markaasi geerida muqadimaadkeedii baa ka muuqdo sariirtu saaraya faqaala lahu markaasuu nebigu wuxuu ku yidhi sal alay slam yaa cami adeerow qul waxaad tidhaahdaa laa ilaaha ila allah mid xaq lagu caabuda ma jiro alla mooye dheh buy kelimatan dheh laa ilaaha ila allah daa laga bedelay kelimatan dheh kelimadaasoo uxaaju aan xujeeyo laka adiga aan kuu xujeeyo biha iyada cinda allahi ilahay agtiisa kelimo ilahay agtiisa xujo aan ka dhigo oon kuugu doodo oo ilaahay subxaana watacaala aan macnaha waxa weye agtiisa xujo aan kaagala hadlo ka dhigto yacni waxa weeyaan dheh faqaala lahu labadii ag fadhiyeyba marka waxay ku yidhahdeen atabqabu miyaa dumici abuu aalibu an millati cabdilmualib aabbaha cabdilmualib diintiisii miyaad ka tegiyood nacaysa fa acaada calayhi nabiyu sal alay slam nebigu markaasuu ku celiyey yaa cabd qul laa ilaaha ila allah kelimatan aaaj uxaaju laka biha cinda allah yuu nebigu ku celiyey fa acaadaa iyaguna way ku celiyeen waxay yidhahdeen mada'danaad diintii awowgaa ka tegi fa kaana wuxuu ahaa aakhiru maa shaygii ugu dambeeyey oo qaala uu yidhaahdo abudaalib huwa isagu calaa millati cabdilmualib diinta cabdilmualib dusheeda inuu ku sugan yahay yaa hadalkiisa ugu dambeysay wa abaa wuxuuna diiday an yaquula inuu yidhaahdo laa ilaaha ila allah faqaala nabiyu sal lay slam nabigu markaasaa wuxuu yihi laastakfiranna walle dembi dhaaf baan ku weydiini laka adiga alle ayaan dembi dhaaf ku weydiin maa lam unha canka haddaan la ii kaa diidin usan ilaahay iikaa diidin macnaha baryada aan ilaahay ku weydiinayo haddaan la iga reebin faأnzl allahu ilahay baa wuxuu soo dejiyey caza wajal ma kana lلnabiyi wاladiina aamanuu an ystakfiruu lilmushrikiina walaw kanuu uli qurba ma kaana ma haboona lilnebiyi nebi uma haboona nebiga uma haboona iyo wladiina kuwa aamanuu rumeeyey an yastakfiruu inay dembi dhaaf u weydiiyaan lilmushrikiina gaalada walow kaanuu haba ahaadeen uli qurba kuwa qaraabtinimo u saaxiib igaalkoodaba ha noqdeen nebiga iyo mu'miniinta arrin ku habboon ma aha ama yacni waxa weeye fiican u fiican inay ilaahay dembidaaf u weydiiyaan gaalo alaaya wa anzala allahu ilaahay wuxuu soo dejiyey fii abi aalibin abi aalib arrintiisana waxaa lagu soo dejiyey aayaddan inaka adugu baa layidhi nebiyow laa tahdi ma hanuunin kartid man axbabta hidaayatahu hanuunkiisa cid aada jeclaatay walaakina allaha allah sayahdi hanuunin man yashaau ciduu doono wa huwa alle aclamu isaga og bilmuhtadiina inta hanuunsan macnaha abu aalib wuxuu ahaa nabiga sal lla lay slam adeerkiisu ahaa nin oday ahoo odayaashii reer qureysheed ka midana wuu ahaa nebigana sal alla alay wasalam wuu soo koriyey qayb weyn buu ka qaatay korinta nebiga sal alla alay wasalam wuuna difaacay oo isagoo rumaysnayn ayuu wuxuu u difaaci jiray wiil uu dhalay oo waalid uu u yahay ayuu odayaasha reer qurashyada oo kale oo dhan ka difaaci jiray uu ka celin jiray xataa go-aankii reer beni haashim iyo lagu go-doomiyey ee yacani gosha lagu geliyey ee lagu dayriyey abu daalib wuxuu u qaatay waxay nebiga salawatullhi wasalaamu calayhi inaan la dayrinin oo reer beni haashim aa wiilkaas si gooniya looga qaadanin meel alla meeshuu marada inuu la maro go-aankaasuu qaatay macana wuu difaaci jiray marka nebiga salawatullahi wasalaamu caleyh abyaad fara badan oo shiciro xataa uu ku sheegay baa jirta inuu rullow ahaa oo uu run sheegayo yacni intaasoo dhan isagoo sameeyey ayaa haddana markay geeridu ku timid ayuu nebigu salawatullahi wasalaamu caleyhi booqasho ugu tegey abu aaliboo sariirtii mawdka saaran oo macnaha waxa weeyaan yani sakaraad ah yuu nebigu booqasho ugu tegay sal alla alay wasalam markuu u tegey ayaa markaa waxaa ag fadhiya laba ninoo saaxiibadii ah oo odayaashay saaxiibada ahaayeen ka mid ah waa cabdullaahi bnu abi umaya iyo abujahal markuu u tegey nebigu sal alay abu abujahal wuxuu u bandhigay tawxiidka kelimatu tawxiid inuu qaato oo islaamo wuxuuna sheegay kelimadaa hadduu ka qaato inay dood u noqon doonto berinta aakhare markii ilaahay subxaana watacaala loo tago inuu nebigu xujaysan doono xujo ay u noqon doonto uu rabbi subxaana tacaala ugu weydiiyo abu aalib inuu ugu dembi dhaafo xujo inuu ka dhigan doono macna marka kelimadaa indha buu nebigu ku yihi salawatulli wasalaamu calayh markuu sidaa yidhi ayaa labadii oday ee meesha fadhiyey ee saaxiibada ay ahayeen abu aalib ayaa marka la hadlo waxay ku yidhahdeen ma da diintii aabbaha kaga tegi ood nici intaa diintaa soo haysatay afka soo gaadh iyo awowka soo gaadh iyo isirka soo gaadh waxaad soo haysan jirtay miyaad maanta adiga oo geeri qarta u saaran baad ka tegi laxabaadkaagii ugu dambeysay ee nolosha miyaad nicioo ka tegaysaa bay ku yidhaha yacni waxoogaa way qiiro geliyeen xamaas iyo waxay geliyeen ficillo awowga iyo aabbaha iyo waxay u leeyihiin waa diinul aabaa waxoogaa ficillay dhalinaysaa saasay ku yidhahdeen nebigu waa ku celiyey sal alay wasalam codsigiisii oo wuxuu ku yidhi kelimadaa iidha buu ku yidhi iyaguna way ku celiyeen war diintii awowgaa ha ka tegin bay ku yidhahdeen nin weynow da-daas oo hadda markuu sii geeriyoonahay la yidhaahdo diintii aabihii waa ka baxay ceeb weyn ka weyni ma ay jirto saas way maana <clears throat> saasbay ku dheh <clears throat> marka faqaala lahu atarqabu can millati cabdilmuطalib waxaa laga fahmaya <clears throat> in ay fahmayeen ninka la yidhaahdo cabdullahi bnu abi umaya iyo abu jahl labadooduba iyo abu aalib saddexdoodu waxay garanayeen laa ilaaha ila allahu macnaheedu inay tahay diintii awowgo la naco saa inay tahay bay garanaya maxaa yeel laa ilaaha ila allah markuu yidhaahdo diintii shirkiga horta uu ka tegey ee awowya soo haysan jireen waa kow talabaad mabdac cusub iyo diin cusub iyo dhaqan cusub baa bilowday oo laa ilaaha ila allahu ay xambaarsanta sidaa daraaddeed baa waxay u fahmeen laa ilaaha ila allahu inay tahay diintii awowyadaa ka tag oo diin cusub qaado iyo mabdac cusub iyo dhaqan cusub macnaha laa ilaha illa allah way fahmayeen maxaa yeel carab bay haayeeno luqada qur-aankii fahmaya iyo waxyiga macnaha abu daalib markii uu nebigu ku celiyey salawatulli wasalaamu caleyhi codsigii iyaguna waa ku celiyeen hadalkoodii abu daalib markaa wuu diiday laa ilaha ila allahu inu yidhahda wuxuuna ku geeriyooday diintii awowgii cabdulmusalib diintiisii ayuu ku geeriyooday saas way macna markaasaa nebigu sal alay wasalam ballan buu qaaday wuxuu yidhi ilaahay baan dembi dhaaf kuu soo weydiin haddii aan arrinkaa la ii diidin markiiba siduu nebigu filayey baa dhacdayo waa loo diiday nebiga sal lay waslam waxaa la yidhi ma habboona nebiga iyo dadka mu'miniinta ah inay ilaahay cadowgiisa oo gaalada ah mushrikiinta inay ilaahay inuu u dembi dhaafo u weydiiyaan codsigaa inay ilaahay weydiistaan arrin habboon ma ah arrin u fiicanna ma ah maxaa yeelay ehel uma aha gaalada in loo dembi dhaafo in dembi dhaaf ilaahay loo weydiiyana waa min alictidaai fi ducaa ducada lagu xadgudbay ka mid lan ictidaaga ducada lagu xasuusnaayo waxaa ka mid a ah ilaahay subxaana watacaala waxaan ka dhacayn bid inaad weydiiso inaad weydiiso waxaan ka dhacayn ilahu gaal u dembi dhaaf waa waxaan ilahay usan samaynay subxana watacala waa min alictidaaf ducaa yani ama inaad tidhaahdo ilaahayow waxaad i gaarsiisaa nebi maxamed salawatulli wasalaamu caleyh booskiisa oo kale nebiyada ilaahu booskooda iga taramari waa wuxuusan ilaahay subxaana watacaala yeelayn waa min alictidaai biducaa saas wey marka gaalo ilahay dembi dhaaf loo weydiiyaayo yani arrin habboon ma aha abu aalib arrintiisana waxaa kusoo degtay aayadda uu ilaahi subxaana watacaala ku leeyahy nebiyow ma habboona in aad yani waxaan u jeedaa ma aad hanuunin kartid cidaad jeclaatay hanuunkiisa ilaahay baa ciddu doona hanuuniya hanuun ninkuu la damco ilahay unbaad siin kara subxana watacala saas way marka meesha maxalushaahidku waxa weeye haddii nebi maxamed salawatullahi wasalaamu calayhi lagu leeyahay adeerkii oo nin haddii uun la jeclaani uu jeclaan lahaa oo nin haddii sad lala rabi lahaa isaga unu la rabi lahaa oo adeernimada ay u dheertahay uu soo koriyey oo intaa u dheertahay inuu soo difaacay uu soo garab istaagay haddii lagu leeyahay awood uma aada ku hanuuniso cidda kaleeto ee marka waxa weyaan awood uu cid ku hanuuniya yeelan kara yay tahay wey marka waa sidaas wey cid kaleeto oo u mulkin karta inay cid hanuunisahay ma ay jirto ilaahay baa hidaayada bixiya subxaana watacaala saas wey macana lamaa xadarat lamaa xadarada waxaa laga wadaa yani markii ay qarqarisadu qabatay oo naftu ay hayse lagama wado maxaa yeele marka hadduu laa ilaha ila la yidhah toobadiisa lama aqbalen ee waxaa laga wadaa lamaa xadarat abaa aalibin ilwafaa markii muqadimaadkii hordhicii geedidu ku timid way macna hordhaceedii markuu ku yimid laakiin jaaniskii toobaddu weli uu furan yahay ayaa macnaha waxa weeyaan uu nebigu u yimid salawatullah waslamu calayh lamaa xadarat markay kusoo xaadirtay abaa aalibin alwafaatu geeridii ayaa ja-ahu sal ly sl nabigaa u yimid waxaa laga qaadan gaal in la booqan karo gaal weliba geeriyoonayo oo dhimanayo in la booqan karo laakiin maxaad u booqan bal in ilaahay ku waafajiyo inuu islaamo si aad islaamka ugu bandhigto in loo booqan kara maca wa cindahu agtiisa isagoo ay yihiin cabdullaahi bnu abi umaya wa abu jahlin cabdullaahi bnu abi umaya uu islaamay laakiin abu jahal gaalnimu ku dhintay faqaala lahu markaasaa nabigu wuxuu ku yihi sal lay slam yaa cammi adeerow qul waxaad tidhahdaa laa ilaaha ila allah kelimatan beh oo oxaaju aada xujayso laka adiga bihaa iyada cind allahi ilaahay agtiisa oxaaju macnaha waa xujo ee dood lagama wado doodna culimada qaar ka mid a ah o dhan macnaha aan aan ilaahay agtiisa dood ka dhigto aan kuugu doodo ama aan xujo ka dhigto aan ku xujaysa ma macna faqaala lahu markaasaa waxay ku yidhaahdeen labadii oday atarqabu miyaad nacaysaa can millati cabdilmusalib diinta cabdilmusalib miyaad ka tegi ragiba yani hadday sii ka dambaysana jacayl bay noqotaa hadday can ka dambaysana nacayb bay noqotaa ragiibtu bishay haddaad tidhahdo waa jeclaaday ragiibta canhuna waa nacayb waa kelimaadka macnaha macnahooda lagu garto xarafka kolba ay ku gudbayaan ee macno ay ka xafijar ka dambeeya atarqabu miyaad nacaysaayo ma ka tegaysaa can millati cabdilmusalib aabbaha cabdilmusalib diintiisa miyaad ka tegaysa faacaada calayhi nabiyu sal alay slam nabigaa marka ku celiyey dib buu ugu soo celiyey yacni hadalkiibuu ku celiyey codsiga ahaa fa acaadaa iyaguna way ku celiyeen hadalkii fa kaana wuxuu ahaa aakhiru maa qaala wixii ugu dambeeyey uu yidhaahdo ee abu aalib ka soo baxa hadal agtiisa ka soo baxa waxaa ugu dambeeyey huwa isagu calaa millati cabdilmualib huwadaas sida xaafid ibn xajar uu leeyahay raawigaa bedelay raawigaa bedelay laakiin waxay ahayd ana calaa millati cabdilmuطalib ba hadalkiisa ugu dambeeyey anadaas oo waxoogaa dee ruuxu markuu hadlayo yani noqon karta inaad adigiiba macnaha hadalkii uu dib kugu laabto adigii wax ku cabirahayo oo kaleeto noqon kara yuu bedelay markaasu wuxuu ka dhigay sidii wax ruux maqan laga hadlayo o kaleeto huwa ay odaygii abu aalib ahaa calaa millati cabdilmualib inuu yahay baa hadalkiisa ugu dambeeyey wa abaa wuxuuna diiday an yaquula inuu yidhahdo laa ilaha ila allah faqaala nabiyu sal lay sl nabigaa marka wuxuu yidhi laastakfiranna laka dembi dhaaf baan ilaahay kuu weydiini maa lam unha haddaan la ii diidinoo laiga reebin canka xaggaaga yacni can ilistikfaari laka w haddaan arrinkaa la ii diidin ilahay baan dembi kuu weydiin faanzala allahu tacala ilahay aayaddan marka soo dejiyey ishkaal baa meeshan ku jira ishkaal ku jira wuxuu yahay aayadan ma kana lilnabiyi waladiina aamanuu an yastakfiruu lilmushrikiina walaw kaanuu ulii qurbaa suuraday ku jirtaa suurat tawba sooma suurat tawba waa madaniyii sooma qisada abu aalibna waxay ahayd makay ahayd qaban intii maka la joogay bay ahayd say isu qabanaysaa marka aayaddaa ka dambaysay soo degitaan qisada dhicitaankeeda iyo aayadda soo degitaankeeda isuma dhawaan sidaa daraaddeed ayaa wuxuu dooranayaa sheekh ibnu cuthaymiin ra'yi kale oo odhanaya aayaddu kuma soo degin sabab nusuulkeedu ma ahayn qisada abitaalib laakiin waxyaalaha soo gudagelaya aayadda macnaheeda gudagelaya ayay ka mid tahay qisadan leanna aayadda waxay ka hadlaysaa dembi dhaaf weydiisii muslim ama yani waxa weye ruux mu'mina uu gaal u weydiiyey saasay ka hadlaysa macnaha guud marka qisadu way soo gudageli laakiin kuma soo degin saasaadna mudaa inay raajix inaysan kusoo degin macna waxay leeyihiin mufasiriinta qaar ka mid a ah waxay ku degtay oo macnaha culimadii salafka ayaa waxa weyaan haddii ku yidhaha haddii ay kusoo soo aroorta nazala fi laayatu fi fii kada aayaddu waxay kusoo degtay sidaas inay sababkii aayaddu kusoo degtay yahayna waa suurtagal inaysan kusoo ka hadlaysay inuu qayb ka mida ah yahayna waa suurtagal macna taa dambaad moodaa marka inay tahayo ayaddu waa ka dambaysay dhacdada madiinay ahay aayaddu macna faanzala allahu ilaahay wuxuu soo dejiyey caza wajalla maa kaana lilnabiyi nebiga uma ahaanin maa kaana haddii yani waxa wey maa kaana lilnabiyi siiqadaasoo kale iyo maa kaana linabiyin iyo maa kaana lakum iyo maa yambagi iyo laa yb yembagi waa ismacaani waay macnaheedu waxa weeyaan waa arrin aan suurtagal ahayn waay wax aad u fog oon suurtagal ahayn marka laga hadlayo ayaa maa kaana likada lagu yidhahdaa maa kaana laka wax kuu fiican ama kuu habboon ama dhici kara ma ah wy macana maa kaana lilnabiyi nebiga uma haboono oo wax ku habboon ma aha iyo waladiina kuwa aamanuu alla rumeeyey an yastakfiruu inay dembi dhaaf weydiiyaan lilmushrikiina gaalada inay ilahay dembi dhaaf weydiiyaan walow kaanuu haba ahaadeen gaaladaasi uliqurbaa kuwa qaraabtinimo ku saaxiib ah yani kuwa xigaalkaaga haba noqdeen maxaa yele ilahay marna u dembi dhaaf maayo subxaana watacaala codsigaaguna aada ilahay ka codsanaysana waa codsi khaldan wey macna waanzla allahu ilahay wuxuu soo dejiyey fii abi aalib wuxuu kusoo dejiyey inaka adigu nebiyow laa tahdi ma hanuunin kartid ma dhaxbadto ciddaad jeclaatay hanuunkiisa sida ah adeerka abu aalib oo kale walaakina allaha allah se yahdii hanuuniyo man yashaa ciduu doono ayuu ilahay hanuunin wahuwa aclamu ilahay isagaa og bilmuhtadiina inta hanuunsanna ilahay isagaa garanaya subxaana watacaala iyo inta hanuunka yani daacadda uu ka yahay hanuunka rabta ee hanuunka mutay mudatay in la hanuuniyo fiihi masaa'il qolyama mushrikiinta ka mida ah waxay leeyihin waladiina aamanuu an yastakfiruu lmushrikiina maa kaana kabiida ayaddan waxay kusoo degtay nebiga sal alla lay waslam hooyadii isagoo nebigu cumro u socday ayuu wuxuu soo maray qabrigii hooyadii oo ku yaalla makiya madiina dhexdooda markaasaa ilaahay wuxuu weydiistay inuu u ogolaaday inuu hooyadii ila dembi dhaaf u weydiiyo in loo fasaxo waa loo diiday marka nabiga salawatullahi wasalaamu caleyh aad buu u ooyey oo u murgay nebigu sal alay waslam xadiis saxiixa saa kusoo aroortay waa loo diiday inuu macnaha ilaah hooyaday u dembi dhaaf inu maxaa yeelay gaalnimay ku dhimanta sida nabiga aabihii oo kale salawatullah wasalaamu caleyh marka taasay kusoo degtay codsigaa nabigu uu ilaahay weydiistay ayay kusoo degtay ma kaana ma kaana linabiyi والذيina aamنوا an ysتغfiruu للمشhrikiin walow kaanuu ulil qرbى waa suurtagal fiihi masaaئل baabkan masaaئل dhowra ku alأulى masalada koobaadi waxa weye tafsiiru qowlihi tacaalى ilaahay qowlkiisa oo la tafsiiriyo inaka laa tahdi man axbabta walaakina allaha yahdi man yashaa maxaa yale xadiidkaa fasiray inay sababkii kusoo degtay uu ahaa adeerkii abi طaalib aلثaaniyatu midda labaad tafsiiru qowlihi tacaalى ma kaana lilnabiyi waladiina aamanuu an yastakfiruu lilmushrikiina walow kaanuu ulii qurbaa goorma ayayna ku habooneen kuwa in dembidhaaf loo weydiiyey min bacdi maa tabayana markay caddaatay kadib lahum mu'miniinta iyo nebiga markay u caddaatay kadib annahum kuwa gaalada iyo mushrikiintu asxaabu ljaxiim jaxiima yani waxa wey dadkeeda inay yihiin jaxiima dadka geli doona inay yihin macnaha markay gaalnimo ku dhintaan marba hadduu gaalnimo ku geeriyoodo ilaahu dembidhaaf adhi hadduu nool yahay oo gaalnimo ku nool yahayna ilaah u dembi dhaafadhi laakiin hadduu gaal yahay oo nool yahay ilahay waxaad uga bari kartaa inuu hanuuniyo saasay macnaa ilaahu soo hanuuni yaa ilaahay u weydiin karta laakiin ilaahu janno geeyo ilaahu u dembi dhaafiyo maya athaalidatu masalada saddexaadi waxa weeye yani waxyaalaha layaab kale ka mid a ah. hadda idaacadaha dadegsta dawladaha masalan eh, yani xukaamta dawladaha islaamka sheegtoo kale markay nin yani boqorada ama madaxda adduunka ka mid ah ama nin caan ahaa markuu geeriyo waxaad maqlaysaa almarxuum fulan ibnu fulan saas idaacadaha ka siisanaya almarxuum fulan ibnu fulan oo goormaa gaal loo naxariis yani gaal iyo islaamba marxuumkaasi kelimatu marxuum bay u adeegsanayaan marba hadduu ninku agtooda qiimo ka leeyahay marxuum bay odhanaya ilaahay subxaana watacaala gaal uma naxariis ahaalisatu masalada saddexaad waxa wey hiy almas'alatu alkabiira waa mas'alada weynanka badan wey baabkan mas'alada ugu weyn wey oo maxay tahay tafsiiru qawlihi qowlka nebiga oo la fasiro uu nebigu yihi qul laa ilaaha ila allah hadalkiisaasoo la fasiro bikhilaafi maa shay wax garab marsana lagu fasiro shaygaasoo calayhi dushiisa ay ku sugan yihiin man yaddacii dadka sheeganaya alcilma aqoon iyo cilmi dadka sheeganaya macnaha ay ku fasirayaan macno ka gadisan lagu fasiro oo muxuu yahay sabab dadka cilmiga sheeganaya sheeku uu tilmaamaya waxay u badan tahay inay yihiin nimanka la yidhahdo mutakalimiinta almutakalimuun ahlulkalaamka nimanka la yidhahdo falsafo iyo kalaam iyo meeshaa u kacay ee tawxiidka rububiyada la yidhaahdo ku fogaaday tawxiid aluluhiyana waxba ka ka aqoonin oo garanaynin kuwaasay u badan tahay maxaa yeelay iyagaa waxay ku fasireen laa ilaaha ila allah waxay yidhahdaan laa khaaliqa ila allah saasay dhahan laa qaadira cala alikhtiraaci ila allah cid wax abuuri kartoon alla ahayn ma jir kelimatu tawxiid bay fasirayaan cid risqi bixin kartoon alla ahayn ma jirto cid macnaha waxa weyaan wax maamuli kartoon alla ahayn ma jirto saasay ku fasiraan waana tafsiir khalada wey maca daalika culimay sheeganayaano warar fuxuul ah wey markay macnaha wax niqaashahayaan oo ay hadlahayaan oo hadalkooda waa layaaday abwaabta yaqaanaan markay ka hadlayaan waa mutafisiin maca daalika laa ilaha ila allah macnaheeda ma garanayso laa ilaaha ila allah kama hadlayso tawxiid rububiya kama hadlayso tawxiid rububiya gaalada xataa waa qirsanaya oo laa khaaliqa ila allah quraysh way ogoleen laa qaadira cala alikhtiraaci ila allah way ogolaayeen laa raasiqa ila allah quraysh way ogoleen gaala waa ogolay sida qur-aankuba sheegay laa ilaaha ila allahu oy diideen oo markii la yidhi dhaha ay yidhaahdeen atargabu can millati cabdilmusalib macnaha kuma tusays ay ogolaayeen ee macno ay diidan yihiin bay kutusiyo waxay kutusaysaa dhaqankooda iyo camalkooda iyo ictiqaadkooda ayaga ka fulaya inay ilahay u gooni yeeraan subxana watacala waana middaa midka muranku ka taagna macnaa waxa weye laa macbuuda xaqin ama laa macbuuda bixaqin ila allah cid la caabudo oo loo yeedho oo la baryo oo wax la weydiisto oon alla ahayn ma jiro subxana watacala macnaha wey macnaha kelimatu tawxiid ay kutusayso mutakalimiintii ahlulkalaamkuna ay garan waayeen macna araabicatu masalada afraad waxa weye ana abaa jahlin ninka abu abujahal la yidhaahdo waman macahu iyo inta la jirankiisa ah yacrifuuna waxay garanayaan muraada nabiy sal lay sl nabiga ujeedadiisay garanayeen id qaala markii uu yidhi lirajuli abu aalib markuu ku yidhi qul laa ilaaha ila allah ujeedaduu nabigu leeyahay abu aalibyo waxaan ujeeda abujahal iyo raggiisu waa garanaya faqabax allaahu allaha xumeeyo oo wejigiisa haadi ha ku caarto man cid abu jahlin ninka abujahl la yidhahdaay aclamu uu yahay mid ka yaqaana minhu xaggiisa biasli islaami islaamka asalkiisa nin uu abujahal islaamka ka yaqaano wejigiisa hadu ha ku xaaqow kaasi waxa weye gaari ku dhacdo abujahal laa ilaaha ila allahu dheh markii la yidhi wuxuu gartay laa ilaaha ila allahu inay tahay mabda-an iyo dhaqankii awooyada waad ka guuriyo mabda cusub iyo dhaqan cusuboon kii hore aysan is-aqoonin ayaad geli laakiin kuwa maanta laa ilaaha ila allahu odhanaya laa ilaaha ila allahu macnuhu abuu ka fahmay oo ka fahmi waaye ma ka fahmayaan maxaa yeelay inaysan ka fahmin waxaa kutusaya laa ilaaha ila allah afka waa kalaydi laa ilaaha ila allahu waxay diidanaydna addinkay kala imaanayaanoo qubuurtii bay aadayaanoo ilaahay keyrkii baa weydiisanaya laa ilaaha ila allah waa dhaqan madax bannaan eh dhaqamo kale iyo mabaadi kale iyo dastuurro kale isku maamulaya iyo xeerkasho kale laa ilaaha ila allahuna afka waa kalaydi wixii awowyadood ay kasoo gaadheen ee laa ilaaha illa allah ka hor imaanayay bay iska wataan oo jeebabka ku wataan laa ilaaha illa allahuna waa leeyihi koodee yaqaanay marka ma abujahal baa laa ilaaha ila allahu yaqaanay mise iyagaa yaqaanay abujahal baa ka yaqaanay saas way macana saa daraaddeed isagu maadaama mabdigiisii inay duminayso uu gartay uu diiday ajacala alaalihata ilaahan waaxida ina hada la shay-un cujaab bay idhaha ma ilaahyadii waa hadmid ka soo reebay waa wax la yaabay waindalaqa almalau minhum aninfuru wasbiruu calaa aalihati waa ka kakaceen warka meesha ka kaakaca oo ilaahyadiina ku adkaysta waa arrin inaga laynoola jeede saasay yidhahdeen marka nimankaasi waxay garanayaan laa ilaaha ila allahu mabdac kaloo garab socon iyo dhaqan kaloo garab socon iyo cibaado kaloo garab socon inaysa jirin saa daraaddeed bay ku diideen iskuma wadi karno inagu laakiin qolyo badan oo muslimiinta ka mid a ah maanta ha laysku wada leeyi laa ilaha ila allah waa hala wado mabaadi'da kalena ha lagu garab wado wax isdiidhaya ma ahed macnaheeda laa ilaha illa lah baa la fahminaya macna faqabax allaahu allaha sameeyo wey man cid abujahli ninka abujahal la yidhahdo aclamu uu yahay mid ka ka cilmi badan minhu kaa xaggiisa biasli lislaami islaamka asalkiisa uga cilmi badan macna sidaas wey abujahal labadiisii saaxib muxuu uga reebay wuxuu uga reebay labadoodu waa islaameen ninkii la odhan jira cabdullaahi ibn abi umaya iyo saciid bin musayab aabihii musayab oo isaguna meesha fadhiya labadooda waa islaamay laakiin abujahal keliya mabdaca ku hadhay saas daraaddeed buu meeshan ugu goolyeelay macna alkhaamisatu waxaa moodaa inay ka ficnaan lahayd faqabax allahu meeshuu yidhi yani fahadaahu allahu inuu yidhaha soo hanuuniyo waa ficnaan lahayd oo ugu fixiye macna alkhaamisatu midda shanaadi waxa weeye jidduhu nebiga dadaalkiisa salawatullahi wasalaamu calayh wa mubaalaqatuhu iyo dadaalkaa xeel sida ugu xeel dheeraaday biislaami camihi adeerkii islaamintiisa adeerkii inuu islaamo siduu nebigu ugu dadaalay iyo siduu ugu xeel dheeraaday waa laga qaadanaya macana maxaa yeelay ilaa aayaddu ka soo degtoo lagala hadlay ayuu nebigu ku dadaalayay salawatullah waslamu caleyh maxaa yeele qaraabana waa ahayd oo de dadka qaraabada waxa way khayrka sii gooniya waa loola jeclaan ka labaadna wax fara badan oo cid u geysatay ay yar tahay ayuu abu daalib nabiga u geystay salawatullahi waslamu caleyh bal islaamka iyo diintan islaamka gacan weyn buu ku leeyahay ninkale abudaalib laakiin ina allaha la yuayidu hada diin birajuli lfaajir wa biman laa khalaaqa lah ilaahay diintan wuxuu ku garab istaagi nin faajir ah iyo nin aan nasiib lahayn gaal buu ilahi subxana watacala marmar diintiisa u adeejinoo u hiilin saas wey macana waxaa u isagu alsaadisatu masalada lixaadi waxa weye alraddu radin la radiyo calaa man cid la radiyo zacama sheegtay islaama cabdilmuطalib cabdilmualib inuu islaamay dadka sheegtay oo la radiyo wa aslaafihi iyo kuwii ka horreeyey awoyadiisii ka horreeyey dad baa waxay sheegtay macnaha abu aalib wuu islaamay hooyoyihiin kuwaas waa nimanka raafidada la yidhahda raafidada shiicada qaar ka mid a ah waxay yidhahdeen abu aalib wuu islaamay oo riwaayaad baa la hayaa inuu dib ka islaamay ah oo geeridii ma hadalkiisii ugu dambeeyey baa gaalnimo ahaaye ma qabrigu ka soo baxay hariib aha inay yidhahdaan hariib maaha maxaa yeelay shabaxaadka suufiyada waxaa ka mida waxay yidhaahdaan ruux markuu geerido kadib qabriga intuu kasoo baxo islaami kara xeela shabaxaadkooda ka mid marka raafidada ayaa saa oranay suhaybi baa wuxuu soo gooriyey kutubta qaarkood ayuu ka sheegay inay sheegeen inuu abu aalib islaamay hadalkaasaa la radinaya marka waxba kama jiro asaabicatu mas'alada toddobaadi waxa weye kownuhu sal lla alay waslam nabiga ahaanshihiisa uu ahaa istakfara midda midaaf dhaaf u weydiiyeen lahu abu aalib oo falam yukfar lahu oo loo dambi dhaafin bal in loo dambi dhaafay iska badaaye nuhiya waa loo diiday nebiga cadaalika arrinta nebiga oo dambi dhaaf u weydiiyey oo laga diiday bal mar damba umad weydiin kartid la yidhi haddii saa nebiga lagu yidhi salawatullahi wasalaamu calayh cid dambe oo gaal ilaah u dambi dhaaf laga yeeli ma jirto nebi maxamed baa laga diiday salawatullahi wasalaamu calayh athaaminatu masalada sideed waxa weye madaratu asxaabi suu saaxiibada xunxun dhibka ay leeyihiin cala al insaani insaanka ay ku leeyihin yani rufaqaau suu iyo zumalaau suu saaxiibada xunxunka raadka xun ee dadka ku yeelan kara ninka odayga ah inuu gaalnimo ku dhinto sabab waxaa u noqday abujahl abujahl iyo isagana saaxiibtiniman baa isu geysay waa kii nabigu sal alay slam ku tilmaamay saaxiibtinimada xuni iyo nin saaxiibka xuni inuu yahay sidii macnaa waxa weeye ninka dabka dul fadhiya duugsimada haysto oo kale oo ama xalalladu kaa gudi ama urqan bun unbaa kaaga imaanay dhib inaad kala kulanto mada dheefka helimaysa saaxiibka wanaagsanse wuxuu nabigu ku miisaaliyey salawatullhi waslamu caleyh ninka cadarka iibiya haddaad u tagto ama aada istaaga aada istaagtay baad ur udgoon ka heli ama wuuba ku siin ama ma ahee yacni waxa weeyaan waad ka iibsan manaafacaad waxaan ahayn male waa socota socotow kaasina waa khasaaro socda socdow saas daraaddeed nabigu sal ly wasalam almar'u calaa diini khaliilihi falyandur axadukum man yukhaalid ruuxu saaxiibkii intuu diintiisa haysane bal dadkaad saaxiibka la noqonaysaan ka fiirsada buu nabigu uri salawatullah waslamu caleyh xulo oo dadka ka xulo cidaad la saaxiibayso yacni cilmi iyo camal iyo daaco iyo alla kacabsi ku xulo dadka aad la saaxiibayso macana saas wey asaasicatu mas'alada sagaalaad waxa weye madaratu tacdiimi alaslaaf dadkii hore weyneynta la weyneeya dhibka ay leedahay wal akaabiri iyo dadka waaweyn asnaab waxaa laga wadaa awowyadaa iyo aabbayaasha iyo akaabirta dadka agtaada ku waaweyn weynaynta la weyneeyo dhibka ay leedahay weynayntaasi waxa weeye waa haddayna mudnayn oy gaalo ahayen ama way mudnaayeen in la weyneeyo muslimiin bay ahaayeen waalidiin bay ahaayeen laakiin xaddoodii haddaad baafiso laakiin hadday muslimiin ahaayeen weynayn xaddooda addoonnimo ku eg oo dhaafisnay way kugu leeyihin oo ixtiraamkii iyo qadarintii waa kugu leeyahay macana laakiin waxaa laga wadaa haddaad xaddooda dhaafiso ama ay gaalaba ahaayeenoo le mudnaynba in la weyneeyo alcaashiratu midda tobnaadi waxa weeye istidlaalu ljaahiliyati jaahiliyadii daliishigooda bidaalika ay aslaafta iyo akaabirtaa daliishan jireen jaahiliyadii gaalada ahaa yaa marka la yidhahdo war waxaan iska daayo waa khaldan yahay yaa waxay odhan jireen yani wa innaa wajadnaa aabaa'ana calaa ummatin wa innaa calaa aahaarihim muhtaduun awowyadan iyo aabbayaashanan ka soo gaadhi maawiyadan iyo aabayaashan baa qaldanaa ma-aduu weynihii intaa isku soo baa qaldanaa oo idinkaas axsan miya markacnala dhaabay odhan jira wa marka in la daliishoodo awowiyada iyo aabayaasha iyo sidanaa soo aqoon jiray iyo sidanaa soo arki jiray waa daliil gaalo wey daliil islaam ma ah islaamku wuxuu daliishadaa kitaabka alle iyo sunada nebi sal alay wasalam iyo salafkii ummadan oo saxaabadii nebiga sal lay waslam iyo culimadii waaweyneda laakiin awowiyada wayna khaldami karaan wayna saxmi karaan waxay ku khaldayeenna allah u dembi hadday muslimiin ahayeen waxay ku saxsanaayeena oo daliil kitaab iyo sunno loo hayana waaba khayr oo kitaabkiiyo sunnadeenu ka qaaday laakiin awow baan kasoo gaadhiya aabbaa soo haysan jiray warkaasi waryaalla ma ah alxaadiyata cashrata midda kow iyo waxa weye ashaahidu markhaati kac loo markhaati kaco likowni acmaali acmaashu inay tahay bilkhawaatiimi gebagebada yacni camalka wixii kuugu dambeeya unbuu arrinkaagu ku xidhay liannahu maxaa yeelay low qaalahaa abuu aalib hadduu hadalkii odhan lahaa la nafacatu kelimatu tawxiidbu way anfici lahayd weligii isagoo khayr soo samayay oo xaaladdaa ay ka taagan tahay qarka u saaran geelin maalintaa hadduu laa ilaaha ila allahu dhihi lahaa camalkiisa maadaama khayr uu ugu dambeeyey way anfici lahayd saasuu leeyi maana saas daraaddeed u fiirso waxa ilaahay kuugu khatimayo khaasumada ilaahay ha hagaajiye camalkaagu wuxuu ugu dambayn doono nin walba wuxuu ku dhinto unbaa lagu soo saari macna khaatumada marka ku dadaal in lagu hagaajiyo ilahina weydiisa subxana wa tacala saasaa macnaha ayaa layna fahansiinaya khaatumada ma wanaajin karno ilaahay baa wanaajin kare laakiin adiga mar walba xaggaaga dadaal sii wey dadaal oo orod oo taxadar taxadarkaa si aad ugu jirto nin walba wuxuu dadaal ku bixiyo ilaahi subxaana wa tacala waladiina jaahaduu fiina lanahdiyanahum subulana ilahi subxana wa tacala waa kugu hanuuninaya laakiin ha isfigan ahaaniyata cashrata masalada labiyo tobnaad waxa weye ata'amul fiirfiirin iyo fiirsi aad loo fiiriyo fii kibari hadi shubha shubhadaasi weynanka ay leedahay fii quluubi daaliin dadka lunsan qalbigooda dhexdiisa weynanka ay ku leedahay shubhadaasi waa tee tacdiimu alaabaaw awowyadii iyo isirkaagii sare iyo oo la weyneeyey shubhadaasi dadka lunsan qalbigooda aad bay ugu weyn maxaa yeelay lianna fi lqisati qisada waxaa dhexdeeda ku jiray annahum iyagu lam yujaadiluu maysan ku doodin ilaa biha iyada mooyaane abu aalib markii nebigu codsiga usoo gudbiyey maynan shubha kaloo kaga hortagaan nebigu yidhah war waxaad waxba kama jiro maynan helinin halkaa shubha unbay deliishadeen oo ah ma awowyadaa wixii aad ka soo gaadhay baad ka tegi saas way maanaa marka qalbigooda inay aada ugu weyntaa laga qaado maca mubaalaatihi sal lla alay wasalam yacni iyadoo weliba nebigu uu ku xeel dheeraaday wa tikraarihi iyo celcelintiisa isagoo nebigu aada ugu xeeldheeraaday inuu bal adeerkii ka qanciyay qanciyey hanuuniduu hanuunay iyo weliba isagoo ku celceliyey ayay haddana hal xujo oo kaleu sheegeen ma jirto oon ka ahayn ma awoowiyadaabaad ka tegey waxaad ka soo gaadhay faliajli cadamatiha weynanka ay weyn tahay daraaddeed wa wuduuxihaa caddaanteeda daraaddeed cindahum agtooda ay caddahay tahay oo ku weyn tahay ayay iktasaruu ku gaabsadeen calayha dusheeda kelimadaa unbay ku gaabsadeen wax kale ma hayaan xujo kale hadday hayaan way keeni lahayeen macnaha intaasaa agtooda ku weynoo iyaday ku gaabsadeen maxaa ilaha xadiidka laga faa'iidaysta waxaa ka mida ah in meydka ruuxa marka waxaan ujeedaa geerida kusoo xaday in loo laqino kelimatu tawxiid talqiinta laqinuu mawtaakum laa ilaaha ila allah waa kii xadiidkii nabiga sal alay waslam in loo laqino oo weliba waxaa la odhanaya laa ilaah waa loo meerinaya macnaha laa ilaaha ila allahu dheh maxaa yeele hadalkiisa ruuxay kelimadaas u dambaysto ku geeriyoodaan jannadu geli bu nabi uri salawatullah waslamu calayh sida weliba sawaabka ee saxdaa waxa weeye waa loo meerimi oo lagu undul akrin maayo sida kutubta qaarkeed ku qoraan culimada qaarkood ay leeyihiin yani si uusan qalbigiisa u karaahaysanin ama markaa ruuxu waa dhiban yahay uusan iga daaya u odhanin oo halkaa dambi uusan uga soo gaadhin laa ilaaha ila allahu unbaa dushiisa lagu sheeg sheeg laakiin dheh la odhan maayo saa culimada qaar ka mid a odhan laakiin fii musnadi axmed waxaa ku asaxay xadiid saxiixa ah oo nebigu sal alay wasalam uu amray nin intuu usoo galay uu yihi waxaad qul laa ilaaha ila allah muxtabar oo lagu soo xaadiray marka qul baa la odhanayaa dheh baa la odhanaya saas wey looma baahna marka ta'wiilaadkaa kale xadiidkaas uu warinaya imaam axmed maadaama uu jiro waana xadiid saxiix oo waxaa tasxiixiyey xaakim iyo dahabi nasir diin alalbani axkaam ljanaaji ninkiisa hore waa u laaban kara mafaasid baabu maa jaa ana sababa kufri bani aadam wa tarkihim diinahum waalguluwu fi saalixiin wuxuu baab u yahay maa jaa wuxuu yimid ana sababa kufri bani aadam bani aadamka gaaloobidiisa sababkeeda wa tarkihim iyo ka tegitaankooda diinahum diintooda ay ka tageen sababkeedu huwa sababkaasi alguluwu inuu yahay xadgudub fi saalixiina dadka wanwanaagsan lagu xadgudbay wuxuu baab u yahay ibni aadamka sidiisaba waxaa og nahay waagii ilaahay abuuray subxaana wa tacaala hidaaye iyo tawxiid baa lagu abuuray nabiyullaahi aadam calayhi salaam markii laga farcamayo tawxiid bay dadku haysteen gadaal dambena la kala baxayo qaar baa gaaloobay su-aashu waxay tahay marka muxuu yahay dadka sababka ku bixiyey inay gaaloobaan intii gaalowday oo tawxiidka ay ka leexdaan oo diintii ilaahay ka tagaan sababka keenay muxuu ah sababka keenay ee ugu horreeyey kowka ah wuxuu ah ee ibliis iyo shaydaan ugu soo gabaday wuxuu ahaa dadka saalixiinta wani wanaagsan oo lagu xadgudbo xaddoodii la tilaabiyey xaddii ilaahi subxaana watacaala ugu talagalay iyo meeshii la dhigay la gudbiyey taasaa asal u ahayd baabkani wuxuu baab u yahay alguluwu fi saalixiin saalixiinta lagu xadgudbo oo xaddooda la tilaabiyo guluwigana waxaa la yidhahdaa shayga xaddiisa meeshii sharcigu dhigay oo la garab mariyo haddaad ka ka kormariso baa la yidhahda masalan waa bini aadam waa makhluuq waa caajiz sabar ma laha waxba ma awoodi karo wuxuusan awoodi karin haddaad dusha ka saarto xaggiisii baa tilaabis meeshii la dhigay oo makhluuqa intaad baabiso seerihiisii intaad gudbiso iyo soonihiisii baa waxaad gelisay soono ilaah iyo khaaliq baad gelisay macna haddaad meeshii loogu talagalay ka soka marisana guluwiga iyadana way soo gashaa oo ilaahi subxaana watacaala cid uu ugu talagalay in la qadariyo haddaad qadarintii ka xayuudiso oo siidihii ka qaado oo sharaf sid ku samayso ayadana quluwiga waad soo gelaysaa oo labadaa jaanib buu leeyahay macna quluwigu marka sharcigu ma ogola maxaa yeelay dhibaatooyin badan buu leeyahy dhibaatooyinkiisa waxaa ka mid a ruuxan aada ku xadgudbaysay xaggiisa aada silaabinayso mansiladiisii iyo meeshii boodku uu dhigay meelaan ahayn baad geysayey waa bedelid sharciga ilaha lagu sameeyey waa kow ta labaad waxay gaadhsiinaysaa ruuxa xaddiisa la tilaabiyay in la caabudo waa laba ta saddexaad ilaahay weyneyntiisii buu dadka garab marinaya meelo kale iyo waxyaalo kale in lagu mashquulo weyneyntooda ayay gelinaysaa qalbiga ta afraadna waxa weeye kan la weyneynayo hadduu nool yahay kibir iyo islaweyna baa isaga laftiis dhalanaya xoogaa qab ah yaa gelaya macna intaasuu mafasida ku jirta baabu maa shay baab yuu baab u yahay jaa yimid ana sababa kufr ku yimid oo nusuusa macna ana sababa kufri bani aadam banu aadamka gaaloodidiisa sababkiisu sababkii keenay wa tarkihim wa sababa tarkihim ka tegitaankooda sababkiisii diinam diintooda ay ka tageen sababkii keenay huwa sababkaasi alguluwi inuu yahay xadgudub fi saalixiina dadka wanaagsan lagu xadgudub saalixiinta waa dadka xaqa ilaahay iyo xaqa addoommahaba gursay wa qowli illaahi caza wajalla ayuu u yahay baab odhaahda ilaahay uu yidhi yaa ahla alkitaab reer kitaabow kitaabka dadkiisiiow laa taqluu ha xadgudbina fii diinikum diintiina ha ku xadgudbina walaa taquuluu ha odhanina cala allaahi alla dushiina ila alxaqa waxaan xaqayna odhanina ahlukitaabku waa yahuudiya iyo nasaara wey diintoodiibay xadgudub ku sameeyeen xadgudubkay sameeyeenna waxay ahayd wax walboo ilaahay meel dhigaybay meeshii ka bedeleen wax walboo ilaahay subxaana wa tacaala uu mansile iyo boos ugu talagalayna booskiibay ka bedeleen hal mid haddaan soo qaadan oo ama way dhaafiyeen meelkiisi ama way ka sokamariyen hal mid haddaan soo qaadanna daatada nabiyullaahi ciisa oo kale tusaale haddaan usoo qaadan yahuudina meesha ilaahay ugu talagalay bay ka sokamariyeen oo rasuul ilaahay buu ahaayo si sharciga ku dhashay intay ku xadgudbeenayo hoos mariyeen yaa waxay yidhaahdeen garac buu ahaa nasaarana meeshii ilaahay dhigay intay ka saro mariyeen baa waxay yidhahdeen ama waa ilaah ama waa wiil ilaahay halkaasay geeyeen marka ahlulkitaab diintoodii dhexdeediibay ku xadgudbeen oo ay meeshii ilaahay ugu talagalay meel ahayn geeyen macna hadalkiiyo qowlkaa laga wadaa ficilkaa falka aad samaynaysaan iyo hadalkaad ku hadlaysaan yuusan xadgudub noqonin ayib xadgudubka hadday daayaan ilaahay waxaan xaqayna ku odhana waxaa laga wadaa ilaahay subxaana watacaala kelinimuu sheegay isagaa keligii ah xaq buu u leeyahay keligiibaa yani kelinimo isagaa xaq u ah kow ta haweenayna ma laha caruurna ma laha taasi xaqa laleeyahay saa dhaho oo intaa ku gaabiya ya ahla alkitaabi reer kitaabow laa taqluu ha xadgudina fii diinikum diintiina ha ku xadudina walaa taquulu ha odhanina cala allahi alla dushiisa ila alxaqa waxaan xaq ahayn ilaahay subxaana wa tacala markaad ka hadlaysaanna waxaan xaq ahayn ha ku sheegina oo cabdi buu leeyahay iyo caruur buu leeyahay iyo cid wax la wadaagaan jira iyo isagii addoommadiisa wax la wadaajin karaa iyo waxaas ilaahay uma qalmeen ka daaya wey macana waa wax aada u xun wey fi saxiixi waxaa ku arooray saxiixa can ibni cabaasin saxix cabdullahi bni cabbaasna laga warinaya radia allahu canhuma fii qowli illahi tacaala ilaahay qowlkiisa uu yihi waqaaluu laa tadarunna aalihatakum aayaddaa dhexdeeda waxaa fi saxiix bukhaari kusoo arooray markuu fasiraya wey ibni cabaas inuu yihi fii qowli illaahi tacaala ilaahay odhaahdiisa uu yihi dhexdeeda waxaa kusoo arooray ibnu cabaas uu sheegay wa qaaluu alla odhaahdu yidhi waad wa qaaluu waxay yidhaahdeen gaaladii laa tadarunna ha ka tegina aalihatakum war ilaahyaashiina ha ka tegina walaa tadarunna ha ka tegina waddan sanamka waddi laydhahdaa ka tegina walaa suwaaca suwaaca ka tegina walaa yaquusa yaquusa ka tegina wa yacuuqa ka tegina wanasran nasran ha ka tegina yani ilaahyadiinii ha ka tegina waxay ka wadaan ilaahyadiina cibaadadoodii iyo weyniintoodii ha ka tegina oo hadalka nabiyullaahi nuux dartii ha uga tegina ama waxay ka wadaan ilaahyadiina ha ka teginoo ha baydhiyada oo meel cidla ayaa laga heliy ilaahyada ee difaaca labadaa waa suurtagal ilaahyadii marka markay wada sheegeen yay dhowr muhim ahoo ilaahyada ugu muhimsanaa yay si gooniya u xuseen weliba ilaahyada waxaan la mid ahaynoo si gooniya xusid u mudan yani wax way shan sana ay sheegeen saas qaala cabdullaahi marka wuxu uhi cbdullahi bn cabar haadihi midani asmaau rijaalin rag magacyahood wey saalixiina oo wan wanaagsan oo min qowmi nuuxin nebi nuux qowmkiisii ka mid a ah. falamaa halakuu markay nimankaa wan wanaagsani geeriyoodeen ayaa awxa shaydaanu shaydaan wuxuu u sheegay ilaa qowlihim dadkoodiibuu wuxuu u sheegay dadkii ku xidhnaa iyaga iyo wuxuu u sheegay aninusibuu taaga ilaa majaalisihim meelahay fadhiisan jireen golayaashoodii allatii golayaashaasuu kaanuu ahayn yejlisuuna kuwa fadhiista fiiha dhexeeda ansaaban sanabyaalka taagtaaga war nimankii saalixiinta wanwanaagsanaa ee geeriyooday meelahay fadhiisan jireen waxaad ka samaysaan dhagaxyaal iyo dhismooyin ha laga taagtaago maxaa laga rabaa si aan ugu xusuusanno oo cibaadada ilaahay cibaadadii faraha badnayd ay la imaan jireen iyo dhaqankoodii fiixaa ay inoo xusuusiso raggii meesha ha laga taagtaago meeshay fadhiisan jireen wa sammuuha waxyaalaha aad taagtaagteenna waxaad ku magacowdaan biasmaa'ihim raggii meesha fadhiisan jira magacyahoodii u bixiya yacni raggu waa rag waddi iyo suwaac iyo yaguud iyo yacuuq iyo nasir iyo raggii geeriyooda magacyahoodii nin walba intaa taallo u dhistaan taallada magaciisii ku qoran way macna fafacaluu markaasay sameeyeen walam tucbad lamana caabudiyo markaa hore taallo un ha la dhiso magacyahoodana ha lagu qoro hana lagu xusuusto dhaqankoodii ficnaayo cibaadadoodii si aan uga faa'idaysano intaan lama caabudin weli xataa idaa halaka markii ay geeriyoodeen ulaa'ika kuwaas kuwii dhismooyinka sameeye taallooyinka dhisa markay gooriyoodeen oo wa alcilmu cilmigiina la halmaamay oo culimmadii ay geeriyoodeen ayaa cubidat la caabuday markaasaa la bilaabay in la caabudo macna saas weya wa qaala lqayim wuxuu yidhi qaala kayru waaxidin hal wax ka badan waxuu yidhi oo min asalafi salafka ka mid nin wax ka badan oo salafki ka mid a ah waxay yidhahdeen lamaa maatuu markay geeriyoodeen ayay cakafuu waxay ku dul dullagaadeen calaa qubuurihim qubuurtoodiibay dul farbadhiisteen waa la dul hogtay qubuurtiibaa lagu furfadhiistay uma sawaruu markaasay sawireen tamaasiilahum sawiradoodiibay marka sawireen ruux walba taallaa loo sameeyey uma qaala markaa waxaa dheeraaday calayhim dushooda alamadu zamankiiyo waktigiibaa ku dheeraaday wakti dheer baa kasoo wareegay marka samayntiisaa loo sameeyey facabaduuhu markaasay caabuda jiil baa tegey jiil labaad baa tegey jiilkii saddexaad ama afraad weeye kuwa caabudaya marka halkaasay marka ka bilaabatay ayuu leeyahy macnaha shaydaan baa ugu soo gabaday ile shaydaanku sidiisaba waa khaa-in weyn wey siyaasi weynaani wey haba yaraatee markuu odhanayo waxankaasi waa gaalnimo islaamka kaga baxaysahay samey ama waa dembiyo cadaab baad ku mutaysana sameen ku odhanma laakiin tilaaba tilaabuu kuu soo qaaday marka hore shay laga yaababa inuu iska bannaan yaho jaa-is yahay yuu ku gelin kaa hadduu ku guulaysto wuxuu isku dayaya shay laga fiican yahay laakiin aan dembi weyn ahayn inuu ku xijiyo kuu rida kaa hadduu ku guulaysto dembi aan weyneynoo yar ayuu ku riix kaa hadduu ku guulaysto kii weynaabuu kugu riix kaa hadduu ku guulaysto shirkigiibuu kugu riixay saas wey marka hore qoladii hore waxaan samaynaysay niyad wanaagsan buu u muujiyay oo wuxuu yidhi war waa laga faa'iidaysan raggan odayaasha ee saalixiinta war wanaagsanaan jiray hadday sidan ku tagaan oo camalkoodii sidan ku tagaan xusuuskoodii sidan ku tago faa meesha ku bixi maxaa la samayn marka qabrigoodii ha la dhiso yacni taallooyin ha loo sameeyo taallooyinkana magacyahoodii ha lagu qoro marka hore waxaa la bilaabay marka inuu lagu xusuusto cibaadadoodiio cibaadadoodii faraha badneed iyo khayrkii badnay samayn jireen mid lamida marka dadku la yimaado oo lagu daydo saas daraaddeed baana dadkii dhisay ujeeddaday kala hayeen taasay ah taa markuu ku guulaystay ayuu haddana ka soo dorkiyey qoladii ku xigta waxay bilaabeen in ay waxoogaa yaro qadariyaan taaladan meesha ka taagan iyo gumburkan iyo qabrigan dhisan waxoogaa inla yaro qadariyo laakiin weli waxba bayna bilaabin horadii kusoo xigta waxay bilaabeen in ay barakaystaan inay barakaystaan oo taataabtaan oo masaxdaan oo macnaha waxa weeyaan isku tirtiraan waxaasay bilaabeen weli arrintu waa sahlada qoladii kusii xigta waxay bilaabeen inay yidhaahdaan ilaahu fadligooda wax lagu siiyo oo ilaahu jaahooda wax lagu siiyo oo ilaahu qiimaynta a ah nagu sii wax nagu sii oo ilaahu shafaacadooda wax nagu sii halkaasay bilaabeen waa jaran jaro kale weli arrintu